الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala waxaan maraynay baabu sifati salaa salaada sifadeeda baabka ku saabsana ayaan maraynay waxaan wax yar kaga noqonaa salliga macnihiisa aada uma aanan sheegin marka salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam alla wuxuu yihi in allaha malaaikatahu ikatahu yusalluuna cala nabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliima ilaahay iyo malaaigta igta ku salliyaan see marka alla uu nebiga ugu salliyaa wuxuu ugu salliyaa waa hanaa waa ammaan alla uu ammaanayo alla uu nebiga ammaanayo cinda almalai i alaclaa abulcaaliyat alriyaaxi siduu ku fasiray marka ilaahay marka leeya nebiga waa ku salliyaa bimacnaa waxaa weeyaan waa ammaanaaba malaaigta horteeda uu ku ammaanaa wailaa naxariis hadday tahay dadkao dhan ilahay waa u naxariistaa marka nebigu muxuu dheeryahay marka dadka waa inuu dheeryahay wax kale shayga uu dheeryahayna waxay tahay ammaanta ilaahay uu ammaanaayo cinda almala'ilacla uu ku ammaanayo marka salliga marka alla uu sallinaayo nebigu ku sallinaayo waa ammaanaa ilaa haddii naxariis la yiraha dadka kaleba waa loo naxariistaa huwa aladii yusalii calaykum wamalaaikatuhu liyukhrijakum min adulumaati ila nuur raxmadda ilaahay oo khalqiga u naxariisto macruuf baa la mid ah marka salliga dadka ay ilaahay nebiga u weydiinayaan yani nebiga ay alla u weydiinayaanna waxa weeyaan arrintaas iyaday u dalbayaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam arintaas inuu ilaahay cinda almala aclaa oo ka amaanay u dalbaaya marka asala macna salaa sidaas weeyaan ayb wacan abi umamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama man qara'a aayat alkursiyi dubura kuli salaatin maktuubatin canhu qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku waxa uu yihi man qara'a qofkii aqriya aayat lkursiyi aayatulkursiga allahu laa ilaha illaa huwa alxayu lqayuum ooyaani dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda gadaasheeda salaadaas oo maktuubatin la farad yeelay lam yamnachu kama manciyo min dukuuli ljannati jannada gelitaankeeda ila almowtu geerin baa ka manacso jannada gelitaankeeda waxaan geeri ahan ka celin mayso geerin baa ka celinayso bimacnaa hadduu mar dhinto wixii ka celinaya hadday meesha ka baxaan ee uu dhinto jannada galaawa macnaheedu <coughs> rawaahu nasaa-iyu xadiidka nasaa-i baa weriye saxaahu ibn xibaan ibn xibaanna saxeexey marka xadiidkan nasaa-i wuxuu ku weriyey camalu lyawm waleyla ibnu xibbaanna kitaabu salaa ayuu ku weriyey kitaab buu leeyahy ibnu la layihaha kitaabu salaa halkaas marka saasuu ku weriyey xadiidka dhuruq iyo shawaahid badanna waa leeyahay sidaa darteed buuna xadiid saxiix ku yahay sida ibnu xibbaanba uu sheegay marka xadiidka waxaa laga qaadanaya adkaarta bacdi salaa dubur almaktuuba la akriya waxaa a ah, eh, aayatulkursiga ayaa kamid a ah marka aayatulkursiga qofka warka u akrinaa inuu istixbaarsado macaanideeda iyo marka waxa ku jiro iyo fadiiladan waxay ku mudatay iyo qof baa laga maarmaan inuu iska akriyo caado ee isaga noqota lama rabo ay ayb aayatulkursiga meelo badanaad arkaysaa in la leeyahay in lagu akriyaa waa fiican tahay ay kamid tahay qofku markuu habeenkii seexanayo kale inuu akriyo hadduu akriyo shaydaan uma soo dhawaano shaydaan usoo dhawaan maayo sida xadiidka abi hurayra ee bukhaari uu werinayay sidoo kale nebiga caleyhi salaatu wasalaam ubey ibnu kacab waa kii ku yidhi akadri taqaanaa uu yidhi ay aayatin fii kitaab illahi afdal ama acdam aayadda ilahay kitaabkiisa ugu weyn ma taqaanaa markaasu wuxuu yihi allahu laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum markaasuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam yii liyahnika alcilmu yaa abalmundir cilmi ha ku gogaadiyo aada ogaatay masaladan eeda marka aayatulkursiga maxay intaasoo fadaa'ila ay ku mudatay waay marka waxay ku mudatay sifaatka ilaahayba ayaa lagu sheegay aayatulkursiga oo sifaat fara badan ayaa ku jirta oo u noqonaysa rubuubiyada ilaahay cibaadada alla keligiis inuu leeyahay iyo alasmaa o sifaat saddexdii noocee tawxiidka waa ku wada jira allaahu laa ilaaha ilaa hu waa tawxiid alcibaada alxayu alqayuumna waa labada magac oo sifaatka alle ay isugu kulmaanba alxayu mid nool alqayuumu ee u taagnaansho badan yani nafsadiisa iyo makhluuqa xaajaadkooda marka sifaadka dhan labadan sifaa loo soo celin karaa ayb marka waxaa kaloo ku jirta ilaahi subxaana watacaala in awoodiisa intay la eg tahay mulkigiisa soo u weyn yahay lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi cilmiga ilaahay baa ku jira yaclamu maa bayna aydiihim maa khalfahum bani aadamka taqsiirkiisa walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa haddana makhluuqaadka ilaahay qudrada allah waxaana lagu tusaa wasaca kursiyuhu samaawaati waalardi ilaahay subxaana watacaala kursigiisa inuu koobay samaawaad iyo dhul oo dhan inuu weri uu koobayo walaa ya-uuduhu xifduhumaa huwa alcaliyu alcadiim saasoo ay tahay haddana waxaasoo dhan samaawaad dhul waxa ku dhex jira ilaahay xifdintooda culays kuma ah wahuwa alcaliyu alcaiim alcaliyu waa sareynta ilaahay alcaiim waa weyn tilmaamo marka badan baa ku jiro aayadda marka qofka markuu akrinayo inuu macaanidaas xusuusnaadaa la rabaa si dikrigi oo ansa wazaada fiihi dabaraaniyu wazaada wuu ziyaadiyey aabaraaniyu dabaraani fiihi xadiidkan dhexdiisa waqul huwa allahu axad buu ku daray dabaraani riwaayada dabaraani waxay ku daraysaa waqul huwa allahu axad dabaraani marka mucjamulkabiirkuu ku wariyey ziyaadadan marka ziyaadadana waxaa ku jiro moxamed ibn ibrahim ibn ibrahim ibn zibriq alximsi in layraa baa ku jiro waa moxamed ibn ibrahim moxamed ibn ibrahim ibn ibrahim ibn zibriq alximsi marka waxaana uu ahaa ninkan kaana yasriq lxadiid jarxiga tacdiilka marka laga hadlayo sariqat lxadiid waxa weya waa jarxi aada u daran waxaana laga wadaa qofka xadiidka sariqada ku sameynayo waxaa weeyaan xadiid oonan maqlin oo gariib ah oo dadku aysan aqoonin badana oo aan la maqlin ayuu wuxuu sameynaa marka ama sanadu u sameynaa isaga amaba xadiid mara xadiidka laftirkiisa isagoo aan lahayn xadiid nin kale uu wariyey ee uu nin kale leeyahay ayuu isaga wuxuu sameynayaa marka dariiqkiisa ayuu ku werinaa asaa sanadka isku daraayo kaanama waxaa la moodaa marka ninkaan inuu rixlaystay oo xadiidkan uu soo maqlay liana axaadiista gariibka ah ragga qaar waa laga qaadan karaa lana maxaa yeelay rixladoodaa badan laakiin nin hal magaalo keliya fadhiya meeshuu ku dhashay joogo xadiid aan u rixlaysan haddana axaadiis gharaa-iba sheegayo waa sariqow xadiid ku sameyna marka eh, wadciga xadiidka marka lagu been abuuranayo nebiga iyo sariqada wax badan kalama duwan waa darantaa marka marka ninkan miisaanlictidaalkana waa rijaashiisuu kamid yahay oo imaam zahabi halkaas uga hadlay miisaanlictidaalkana waa uga hadlay khulaasatu lqowl marka wazaada fiihi dabaraaniy waqul huwa allahu axad meesha uu leeyahay waxa weeyaan waa waa daciif waa waa aada weli daciif zaaid ziyaadada qul huwa allahu axad oo dabaraani uu werinaya ninkan uu ku jira amaa xadiidka hore ee ah aayatulkursigu isagoo saxeix xadiidkiisa yaan laysku qalbi ziyaadada waqul huwa allahu axad sanadkeeda ninkaasaa ku jiro markaa saa darteed waa daciif laakiin in maqribka eh, bacda alcasri iyo laakiinse bacda alcasri iyo iyo eh, bacda alfajri in la akriyo qul huwa allah iyo iyada marka axaadiid kalaa kusoo aroorta laakiin hadda xadiidkan waa dubura kulli salaatin maktuuba salaad kasta oo maktuuba ah wacan malik bni lxuwayri radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yihi salluu tukada kamaa sidii ra-aytumuunii aada aada i aragteen usallii inaan u tukanayo saad aragteen inaan u tukanayo u tukada rawahu lbuhaariy xadiiska bukhaari baa weriye marka xadiidkan waa sifatu salaati nebi oo dhan bauga soo kooda saad ii aragteen inaan u tukanayo u nebiga caleyhi salaatu wasalaam halkaa marka waxaa laga qaadanaa ficil walba oo nebiga ou daa'imo ee uu sameeyo in markaa haddii qariino aan loo haynin in wujuub lagu xambaarayo salaada dhexdeeda leanna maxaa yale ficilkiina isagaa sameeyey isagaana wuxuu yidhi salluu kamaa ra-aytumuuni usalluu saad i aragteen inaan u tukanaayo u tukada amarow ku bixiyo nebiga marka sidii lagu arkay nebiga in loo tukadaa waa waajib wax walboo nebiga salaadiisa uu ku sameeyey waxay noqonayaan waajib wixii sunno ah waa in daliil loo keeno wixii sunaha adilo kalaa kuu sheegaysa marka xadiidkan xadiis aada u weyn weyaan salaada qaabka loo tukanaana qaabkii nebiga laga arkay annaga hadda nebiga ka annaga inaan aragnay oo kale ayaad moodaa sida naloogu sheegay marka la fiiriyo siay asxaabta usoo guuriyeen oo ay noogu soo naqliyeen waxaad moodaa ka annama inaan ujeedno oo kale nebiga salaadiisa caleyhi salaatu wasalaam maxaa yeele xataa waxay soo guuriyeen sidii aan soo marnayba Eh, eh, abu hurayra waa kii nabiga weydiiyey xadiidkii bukhaariga kusugnaa yaa rasuul allah markaad allahu akbar dhahdo oo aad waa acbaar aada aamusto maxaa akrisaayey intaada faatixada bilaabin ood aamusto maxaa akrisaayey nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa ka yidhi allahuma baacid beynii wa bayna khataayaaya ayaan akriyaa soo marka lama soo guurinin nabiga salaadiisa wax yar xataa laga soo guuriye marka salluu kamaa ra-aytumuni usalli nin marmarsiiyo kara maanta ma laha khusuusan cilmigiio meel walba iska yaalla hadda oo salaada dadkii meel walba lagu baraayo oo iyagii lagala-yahay warkaalaya jahlima looga cudur daari maayo qofkaas waa in la ogaada axadka jahli loogu cudur daari karo iyo qofkan loogu cudur daari karin min cilmigii oo u jira laba taako oo kaalay baro lacag lagaama raba laleeyahay isagii diidan oo adduunyadiisa iska dabagalay ama meelahaas qaadkiisa marka isaga cunaayo qofkaa isagaa marka hadhow salaadii wau tukaday si xun ugu tukaday waa loogu cudur daaraya ma soconayso taa marka la ogaay sidaa darteed marka salaada hala barto rawaahu buhaariy xadiiska bukhaari baa weriy marka nusakhda buluuqulmaraamka kitaabkan iyo suhulu salaamka iyo laba xadiiday ku daraayaan xadiidkan gadaashiisa inta aan la gaarin baabu sujuudi sahw intaan la gaarin labada xadiid xadiid waxaa weeyaan wa can cimraana bni xusaynin radia allahu canhuma qaal qaala lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu igu yiri buu yihi salli tuko qaa'iman iskaa ku tuko fain lam tastadic haddaadan awoodin faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastadic haddii aadan awoodin facalaa janbin dhinac korkiis ku tuko yani dhinac dhinac adoo u jeefa tuko rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weriyey marka xadiidkan bukhaari baa weriyey gadaalna wuu ka keeni doonaa waxaa laga yaabaa nusakda qaar waa isdaba marinayaan marka marka xadiidkan isaga waxaa laga qaadanayaa qiyaamku inuu rukni ko sababta waxay tahay nebigu amar wuxuu ku bixiyey salli qaa'iman buu yidhi istaag ku tuko marka adoo awoodo inaad istaag ku tukatid haddaa fadhi ku tukatid salaada faradka ah salaadii ma ansaxayso oo inaad istaagto oo istaag ku tukatid laakiin salaadaha sunooyinka ah, fadhi waa lagu tukan karaa maxaa yal nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu witirka tukado kadib laba ragco ayuu fadhi ku tukan jiray marka taa waxaa laga qaadana salaatuleilka fadhibuu ku tukan jiray mararka qaar intuu fariisto markay soo dhowdahay qiraa'ada waa istaagi jiray markaas istaagku rukuuci jiray marka eh, eh, istaagu inuu rukni yaha laga qiyaamku fa in lam tastadic ninkaan qiyaamkii aan awoodin waa ka dhacayaa marka faqaacidan fadhibuu ku tukana fadhigii marka sideeba ugu tukanaa tarabuca sidaan waa soo waataan soo sheegnay haddii kalena sidii ugu tukan kara hadba markaa fadhi ugu tukan karo weliba cimraan bnu xuseyn markaa nebiga wuxuu yii kaanat bi bawaasiir ayaa igu taalay istaaga idhibaayey markaasuu nebigu wuxuu yihi salli qaaima istaag ku tuko fainlam tastadic fa qaacida hadaada awoodin fadhi hadaada awoodin fa calaa janbi riwaaya waxay leedahay fa jiif ku duko naaim hadda maa hurdadii caadiga laakiin adoo yani sidii qof jiifo oo kale ah oo dhinacaaga dhulka uu yaallo tuko marka istaaga iyo fadhiga waa kala ajri badan yihin qofku markuu istaag ku tukado ajrigiisa uu leeyahay qofkii fadhi ku dukaday labalaabuu dheeriya ninkii fadhi ku dukado nisfu ajri lqaaim ayuu leey ninkii istaag ku dukado ajirkiisa nuskiisa u leeyahy kii jiif ku dukadayna ninkii fadhi ku tukaday ajirkiisa barkiisa u leeyahy saasay u kala yihin salaada maktuubadana waa waxa laga hadlaya ee sunada ma ah maxaa axaadiidta ee riwaayadka ibnu xajar sida uu sheegaayo salaada waajibka ah wax la sheegay say ku dhici kartaa marka waajibka qofka hadduu awoodo salaada waajibka ah qofka hadduu awoodo waa inuu istaag ku tukadaayo maba ka ansaxaysaa layidhi hadduu fadhi ku tukaday yani waxaa loo jeedaa marka macnuhu uu yahay qofka haddii uu istaag ku tukan karo laakiin uu dhibaayo cudurdaar haystaa istaagii dhib buu ku yahay waxaa u banaan inuu fadhiisaga isaga tukado hadduu ruqsada qaato isagoo saas ah ee fadhi ee uu fariisto wuxuu leeyahay nin istaag ku tukaday ajarkiisa hoostiisa hadduu isdhibo laakiin ee uu siraa istaagii uu isku dhibo ku tukado ajrigiisao kaamil u qaadan laakiin ninka cagahale oo aanba istaagiba karin sidiisaba taas ajrigiisa kaamil u sida ugu fiican xadiidka saas weyaan macnaha lagu fasira xadiidka kale marka waxa wy weyaan wacan jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yihi limariidin mid jiran oo ku yidhi sallaa mariidkaas oo sallaa tukaday calaa wisaadatin barkin korkeed ku tukanayo yani barkinta intuu soo qaado ku sujuudayo mar faramaa bihaa nebigu waa ka tuura barkintii wa qaala waxa uu yihi salli tuko cala alardi dhulka ku tuko in istidacta hadaad awoodeyso wailaa haddii kalena fa awmi ishaar iyo maa an ishaaro wajcal yeel sujuudaka sujuudaada akfada mid ka hooseyso min rukuucika rukuucdaada wax ku dhibaaya male haddaad fadhiga dhulka ku sujuudi kartidna ku sujuuda ku tukan haddaadan dhulka ku tukan karinna iska ishaar rukuucdaada iyo sujuudaadana rukuucda eh, sujuuddu hasii hooseyso yani inaad kala farqiso waay rukuucdii markaad saasoo kale aad tiraadid sujuudda inaad xoogaa saas soo dhacdo ilaa rukuucda iyo sujuudda way kala hooseeyaan mar walba rawahu lbayhaqiyu xadiidka bayhaqi baa wariyey bisanadin qawiyin sanad xoog badan oo ku wariyey walaakin saxaxa abu xaatim abuu xaatim araazi maxamed ibnu idriis ayaa leeyaha magaciisa imaamu shaafici isku magac yihiin abuu xaatim araazi maxamed ibnu idriis ayaa la yihahdaa imaam weyn u ahay cilalka axaadiidta iyo cilmu rijaalka iyo aad u yaqaano ahaa wiil cabdiraxmaan ibnu abi xaatim la yiraahdona dhalay asaana cilmiga kasoo noqday wiilkiis ibnu abi xaatim baa la yihah wiilkiisa cabdiraxmaan ibnu abi xaatim waa ninka aruuriyey kitaabu ljarxi watacdiil kitaabka la yiraahdo tafsiirka weynna aruuriyey tafsiir ibnu abi xaatim ira cabdiraxmaan weya marka aabihiis abu xaatim maxamed ibnu idriisna nin marka cajaa badan oo ahayo qisas aada u cajaaib badan leh oo cilmiga dhibaato fara badan kasoo maraybu ahaa macna ninkaas oo qiso marka uu isaga ku qoray kitaabkiisa taqdiimat iljarxi watacdiil aabihiis marka u tarjamayo ee aabihiis uu ka sheekeynayo iyo wuxuu aada uga sheekeeyey rixlada aabihiis cilmiga uu sameeyey meeshaan isagoo jooga basra oo xadiid ka dhegeysanayo ayaa nafaqadii meesha ay uga go-day nafaqada yarteeda haystaa meesha ay uga go-day cid waxay sii ma dhihin meelu iska seexday gurigii nin saaxiibkiisaa marka wuxuu ku yidhi ah, maalmahan xalqadii ka waayey maalmahu xalqadii ka waayey markaasuu yidhi maxaa dhacay waa kici waaye meeshaan marka waxla-aanaa jirto markaasuu yidhi dinaarkaana ii haray yii aniga aan kala qaybsano la bixi dinaarkii kala qayb qaybsadeen sidii ay cabaar ku joogeen haddana doonay raaceen dhankaas waxay aadeen marka masar xaggeed waa basra ilaa iyo masr xaggee isku jiraan dhul aada tiro badan deentii la jabtay markaasaa deentii intay meel cidlaa dhigtay ayay saddex iyagoo ah marka ay dhaceen marka marka doontii markii ay la jabtay in muddaa ah marka ayaa banaankaas oo iska jooga ayay iska joogeen markaasaa oon qaarkood ay u dhiman gaarin dadaa markii dambe haleelay oo gaaray biyo ku sugay marar badan marka saddex jeeroo khatar u galay safar iyo rixlo cilmi isagoo ku dhex jiro abu xaatim iraazi marka dadkan marka taraajumtooda mararka qaar in la sheeg waa fiican tahay leana waxaa weeyaan taraajumta salafka cinda dikri saalixiin yani salafka waxay dhihi jireen cinda dikri saalixiina tanzilu raxma dadka saalixiinta n wanaagsan marka laga sheekeynayo tanzilu raxma raxmadaa soo waana lagu daydaa dadka saalixiinta xadiidkan marka abu xaatim waxau rajaxay mawquuf inuu yahay wiilkiisaana sidaas kasoo guuriyey kitaabka cilalka ay uga soo guuriyey laakiin ibnu xajar talkhiis lxabiirka atalkhiis lxabiir shawaahid buu xadiidkan u keenayaa juska koowaad safxada laba boqol labaatan iyo lix mutaabacaad badan buu ukeenaya ilaa saddex gaaraayo marka laysku geeyana xadiidka waxa weyaan marka eh, abu yaclana waa weriyey xadiidka musnadkiisuu ku weriyey bazaar sidoo kale waa weriyey marka xadiidka min xadiidi cumar iyo min xadiidi ibni cabaas isagoo ah marka xadiidka sidaasu saxeix ku yahay bimajmuuci duruqihi waqfigan waa waa cilo uma noqonayo tairins labadan xadiidna marka halkaasay marka marka halkan waxaa uga baxay baabu sifati salaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam salaadiisa qaabkii ay ahayd ay halkaas uga baxay baabu sujuudi sahwi waayrihi baabu bayaani xukmi sujuudi sahwi sujuudi sahwiga xukunkiisa ama baabu bayaani axkaami sujuudi sahwi sujuudi sahwi sujuudi sahwiga axkaamtiisa cadaynteediiba ubaab yakan iyo waayrihi iyo sujuudi sahwiga keyrkiisa oo sujuudu tilaawadi iyo ah ayrihi sujuudu tilaawadii a soo gelaya sujuudu sahwiga axkaam badan yahay aada buu u axkaam badan yahay eh, dadkuna marka ay sahwiyaan salaada oo yani hilmaan iyo noocaasoo lamida uu ku dhaco ayaa loo jideeyaa sujuudu sahwiga marka sujuudu sahwiga meelo badan ayaa laga baxsiyaa meelaha laga baxsiya waxaa kamid a ah waxyaabaha horta sujuudu sahwiga lagu kabi karo waa maxay waa rukni iyo shardi waxaan ahayn shardi hadduu kaa maqan yahay sujuudsa waxba kuu tari maayo rukni hadduu kaa maqan yahayna waa inaad ruknigii la timaado markaad la timaado kadib sujuud sahwi wixii anaad sameynay sahwigaasku galay darteedana u sameynay sujuud ee intaad rukuuc oo kale ka tagto hadhow sujuud samayna wax saxa maaha qofka salaadii ku jira hadduu iloobo rukni muxuu sameynaya markau soo xasuusto salaada dhexdeeda hadduu kusoo xasuusto ruknigiibuu dib ugu noqonay wamaa bacdahu alaaqi wixii ka dambeeyey ruknigaas uu ka booday wixii uu shaqo qabanayo salaad waxba kama jiran meeshii ruknigaas ugu joogan buu ka bilaabay hadhowna sujuudu sahwiayuu la imaan markaa sujuudu sahwigana waa maxay ruknigi waaba lala yimid waxa weeyaan salaadaada dhexdeeda ziyaadaadkan tirada badan oo aada la timid oo salaada kamid ah marka rukniga sujuud sahwiga ma ma kabaayo shardina ma kabaayo waxyaabaha marka u kabayo waxaa weya waxyaabaha la yihahdo sunanka ama hay-aadka la yia sunanka la yihahdo culamada qaarna ay waajib u taqaana masalan xanaabilada oo kale ay qabaan istilaaxooda ay waxa weya waa shardi rukni waajib iyo sunan waxyaabaha waajibaadka ay u yaqaanaan maxaa kamida ah? hay-aadka dhex oo kale waajibay ka cabiraan sujuudsaamna waa lagu kabaya marka waajibka iyo rukniga iyo silsiladkaa kala dirmi waa laba istilaax oo kala duwan laakiin culamada shaaficiyada waxay qabaan iyagu eh, shuruud arkaan abcaad sunan ayaada qabaan madaahibta yani istilaaxaadkooda in la fahmaa waa muhiim marka wixii noocyadaasoo kale ah, marka wixi aan rukni shardi aan ahayn ayaa lagu kabaa badana ee sunan sujuudu sahwiga marka waa laga sujuuday maxalkiisu waa xagee xagee lagula imaadas meesha ugu dhibka badan meeshaas qabla salaam miya mise bacda salaam nebiga caleyhi salaatu wasalaam axaadiistiisa saan ku arki doonno qabla salaamna waa soo aroortay bacda salaamna waa kasoo aroortay nabiga labadaba way kasoo aroortay culimadii marka saa darteed oo isku khilaafeen maxal sujuudi sahwi culamada shaaficiyada waxay qaateen qabla salaam sujuudu sahwiyo dhan sahwigu noocuu doono ha ahaado imaanka nooc alla noocoo doona ha ahaado waxa uuna samaynayaa bay dhaheen intaada salaamo naqsanin ka hor ayaad la imaanaysaa cagsigooda waxaa ah xanafiyada oo waxay yidhaahdeen wax qabla salaam layraa ma jira bacda salaama kulli loona sameynaya labadaas madhab marka waa laba madhabo cagsiga isku ah imaamu malik ibni anas qaacidda u sameeyey isaga wuxuu yidhi sahwigaa la fiirina hadduu sahwigu yahay ziyaada haduu sahwigaagu hadii uu yahay ziyaado maalan meesha afarta ragca inaad shan u istaagto ragcad shanaad markaasa soo laaba ziyaadatu qiyaama kugu jira sooma waa istaagtay qiyaamkaas waa salaad zaaid u keeni sahwigu hadduu noocaas yahay ziyaado uu yahay amaba sahwigu uu yahay ziyaado waxau ku noqon karaa matalan laba ragca ku salaamo noqsatay salaad duhur markaasaa lagu yihi salaadii naaqis waa istaagtay labadii kale aada la timi sahwiga abu ziyaada inaan soconaa nuqsaan oo ziyaado salaan zaa-id aad la timid oo aan booskeeda salaanta aada la timid ziyaaday ahayd wahaakada wixii kale marka sahwigaagu hadduu ziyaado yahay sujuudu sahwiga bacda salaam aala sameeya hadduu nuqsaan yahay sahwigaagan nuqsaanta see ku noqon karaa atixiyaadka koowaada ilowda atixiyaadka koowaadaad ka istaagtay mar labaad ma usoo noqona hadaa ka istaagto maya sahwdaagu marka nuqsaan masa ziyaada nuqsaan w qabla salaama la sameynsujuud sujuudu sahwi imaam maalik markaas ziyaada iyo nuqsaan ba ukala qaybi ay u kala qaaday qowlkaas qowl u dhow imaam axmed ibni xambala asna qabo oo wuxuu yidhi sujuud waxaa loo sameynaa buu yidhi intii nebiga meelihii nebiga uu ku sahwiyey meesha uu sujuudi ku sameeyaa lagu sameynaya yani wixii sahwigii nebiga kasoo arooray so sameeyo kalaa loo sameynaya hadduu qabla salaam ka dhigiyo hadduu bacda salaam ka dhigiyo markaasu wuxuu kusii daray haddana ziyaada uu ku daray wixii sahwigii nebiga ounan sahwinin ee adiga kugu dhacana maxaad yeelaysaa waxaad ka yeelaysaa buu yidhi ikhtiyaar markaas haddaa rabta qabla salaam haddaa rabta bacda salaam ikhiyaar uu leeyahay madhabkaas waxyar ka duwan isxaaq baa qaba isagana isxaaq ibnu raahwiya wuxuu leeyahay wixii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka dhacay ee sahwi ah meeshuu kula yimidaa lagula imaana wixii aan nabiga ka dhicin ee adiga kaa dhacay sahwi ah see yeeleysa maaligu waafaqa markaas hadduu ziyaado ahaana bacda salaam hadduu nuqsaan ahaana qabla salaam u leeyahay madhabka xaafid ibnu xajar oo rajixana kaas isxaaq oo qaba madhabka isxaaq ibnu rahuya ayaa rajaxsan bay lana nusuustii dhan oo jamcina madhabkiisa isxaaq hadalka maaligna waa un macnahaas unba wataa nebiga haddii dib loogu noqdo sahwigiisu wixii ziyaadana bacda salaamu ku sameynaya wixii nuqsaanana qabla salaam unba ku sameynay marka warka maalig iyo isxaaq waa isku dhawaanaya marka sujuud sahwigu waa hadal badan yahay hadalkiisaas u dheeryahay marka eh, midadka haddii qowl kalena wuxuu le ikhtiyaaro qofka leey qabla salaam wa bacda salaam qawlkaasna marka culamada qaar iyaguna qabo haddaad doonto adiga qabla salaam samey haddaad doontana bacda salaam aday ku jirta waxaad moodaa marada dadku qofka hadba cilmigiisa intau leegaya ku xiranta ninki aan aqoontiisaas u badnayn oo axkaamtaan aan wax badan ka gara karin qabla salaam iska sameeya halle qabla salaam iska sameeya ninkii wax gara karo ama marka sunada iyo wax ka akristana do inuu ku dhaqmo axaadiista rasuulka sala allahu alayh ali wasalam siday ahayd ugu dhaqmo marka maxalu sujuudi sahwina kaas waa kaas sahwigu haddau bato laba jeer saddex jeeraa sahwisa salaada dhacdeeda waxalaa kugu filan hal sujuudu sahwi hal xabaa kugu filan yani hal xaba waxaan ujeedaa dabcan sujuudu labay isu raacsan tahay laba jeer unbaad sujuudeysaa sahwi kasta uma sujuudeysa waxaa kaloo iyadana marka sujuud sahwiga la socdo markuu bacda salaam yahay xogaa yar yar wareer badan yahay markuu bacda salaam u yahay imaamku waa salaamo naqsay assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah markaasu allahu akbar yihi laba sujuudood buu leeyihi laba sujuudood markuu la imaado atxaadkuu kusoo celina mase kuma celinayo riwaayo shaad ah kusoo aroortay inuu kusoo celiyo atxaad markaa shaadna waa daciif ma kusoo celinayo marka wax kaciyaaro labadadan marka sujuud markau kasoo kaco mar labaad salaamta inbuu ku celiy assalaamu calaykum waraxmatullah ayb axaadiistan ku arki doona ayb marka sujuudu sahwigu axkaamtiisu waa waxyaabaha ugu muhiimsan waa inaas maa baabkan hadda uu ku sheeg sheegi doono ayb can cabdillaahi bni buxaynata radia allahu canhu ana nabiya sal llahu alayh ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga sallaa bihim waa tujiyey asxaabtii aduhra salaad duhr buu tujiyey faqaama nebigu waa istaagay fi rakcatayni laba ragca dhexdood aluulayeyni ee horeeya fi rakcatayni labadii ragca ayuu ku istaagay aluulayeyni ee horeeyey walam yejlis ma fariisanin nabiga caleyh salaatu wasalaam labadii ragca ragcadii labaad markuu tukaday ma fariisanin waa istaagay nebiga ka kacay walam yejlis ma fariisanin faqaama annaasu dadkii way istaageen macahu nebiga maciisay la istaageen iyagu waxay islaameen salaada ma wax laga bedelay ilagi waagi waxyiga ala jooga hadda laftirkeeda maxaa la samey waa la raacaya imaamka mar hadduu inta istaago imaamkaas subxaan allah in la yiraha isaguna soo noqdo waa laga jahliy dadku imaamka istaaga hadday arkaan waxaba marka subxaan allah hadday hal mar dhahan maanta dhan istaaga soo taagan subxaan allah subxaan allah dadkuna sidoo imaamkana sidoo kale hadduu mar istaagi rukni kale oo talabusay busay oo dhexgalay inuu sunno usoo laabta maaha walam yejlis ma fariisan faqaama naasu macahu dadka nabiga maciisa istaagay xataa idaa qada salaata salaada markuu xataa intii idaa qada salaata salaada ou gutay markuu gutay salaada wantadara annaasu dadkiina ay sugteen tasliimahu wantadara annaasu dadkiina ay sugeen tasliimahu salaamo naqsigiisa kabara allaahu akbar buy salaamo naqsigiisa markii la sugaayo allahu akbar y kabara waa kibaartay wahuwa isagoo jaalisun fadhiyo wasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday qabla an yusalima intuusa salaamo noqsanin ka hor uma markaa dabadeed sallama waa salaamo noqsan sujuudihii ka bacdi akhrajahu sabcatu toddobadii baa soo saartay wahada lafdi lbukhaariy kanna waa lafdiga bukhaariy xadiidkan waxaa laga qaadanaa awalan loo soo laabanin baa waxay daliil u tahay rukni inay sal ama markaas haddii la doono wujuub ha laga cabiro waa waajib ha la dhaho sida xanaabiladu qabaan ama sunna muakada ha laga cabiro taas waa istilaax unbay noqona laa mushaacata fi listilaax waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay in sujuudu sahwigu qabla salaam uu yahay ila nebiga caleyhi salaatu wasalaam intuu salaamo noqsanin ka hor horbuu sujuuday intuunan salaamo noqsanin ka horbuu sujuuday waa nuqsaan salaadiisa maadaama ay nuqsaani ku jirtay maadaama sahwigu sahwigu maadaama nuqsaan u ahaa ayuu nebigu qabla salaam u salaa u sujuuday nuqsaantana de waa waadix waa ujeedaa sababta waay ta atxiya dhaxaa ka maqan salaadii marka waa qabla salaama sujuudi lasame sujuudisaan wafii riwaayati limuslimin riwaaya muslim usugnaatay wafii riwaayati muslimin muslim riwaayadiisa dhexdeeda waxa ah yukabiru nebiga waa kibaaranaya fii kulli sajdatin sajda kasta waxaa laga qaadanaa marka sujuudi sahwi inuu leeyahay takbiiraat lintiqaal oo markaad allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar leeyahabiraat intiqaal inuu leeyahay wahuwa isagoo jaalisun fadhiyo wasajada naasu dadkiina way sujuudeen macahu maciise makaana maa nafya wixii uu iloobay booskeeda ayuu sujuuday min aljuluusi fadhiga ah makaana maa shay booskiisa nasiya uu iloobay oo min aljuluusi fadhiga ah fadhigii uu iloobay booskiisa ayuu labadaa sujuud uleeyihi wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaal salla nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaa tukaday ixdaa salaatay lcashiyi gelinka dambe bacda zawaal salaadaha la tukado labada salaadee la tukado midkood ixdaa salaatay alcashiyi alcashiyi waa duhurka marka la dhaafo waqtiga duhurka kadib duhurka markau soo galo zawaalka kabacdi ayaa marka waktigaas unbaa waqtulcashiyi waa waktiga meeqa salaadaa marka ku jirta meeshaa marka laba salaad imaa waa salaad duhur ama waa salaad casira maqribku isaga shuqulkuma laha lana waa habeenkiiba ayuu soo gelaa aakhiru nahaar ixdaa salaatay alcashiyi uu nabiga caleyhi salaatu wasalaam u tukaday oo riwaayada bukhaari waxay leedahay maxamed ibnu siriin baa wuxuu yihi wa akharu dannii anaha alcasru maladeedu waxay u badan tahay buu yidhi inay casrka ahayd salaadaas salaad casr weliba inay ahayd muslimna waxay riwaayadiisu ahayd ima aduhru wa ima alcasru ama waa duhur ama waa casri fiirsa marka caadiidka issharxaya ixdaa salaatay lcashiyi riwaayada muslima kuu sheegto labada salaad waxa laga wada ima aduhr wa ima alcasr riwaayada bukhaarina waxay sii rajixay sii dhaweyneysaa salaadaas inay ahayd salaad casr inay ahayd sala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam ixdaa salaatay alcashiy rakcateyni laba ragcoo tukaday uma sallama waa salaamo noqsaday uma markaa dabadeed qaama waa istaagay nabiga ilaa khashabatin tiir intii ka ah tiir meesha ku yaalla xaggiisa u istaagay fii muqadami lmasjidi masjidka hor horadiisa ah fa wadaca yadahu gacantiisau saaray calayhaa geeda korkeeda ayuu saaray khashabada wa fi lqawmi qowmka dhexdiisana waxaa abubakrin iyo cumaru abubakr iyo cumara ku jireen jiray fahaadaa way ka heybaysteen an yukalimaahu inay la hadlaan nebiga waa ka heybaysteen rasuulka inay xog sheegaan oo ay la hadlaan wa kharaja way baxeen saracaanu naasi dadka kuwoodii degdegayay waa iska tageen faqaaluu waxay yidhaahdeen qusirat isalaatu salaadii waa la gaadiyey maanta ilaa waxyigii baa weli soo degayay muugta waxay u haystaan marka in salaadii wax laga bedelay faqaaluu waxay dhaheen qusilat isalaatu bay dhaheen riwaaya nusko kala labada nusqaba waa jiraan faqaaluu waxay yidhahdeen qusirat isalaatu salaadii waa la gaadiyey ama qusirat isalaatu salaadii ma la gaadiyey warajulu nin yadcuuhu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga oo ugu yeeri jiray dalyadayni maajis maxaa iyo kuu jira wafi lqawmi ku jirta wafi lqawmi qowmka waxaa ku dhex jira rajulu nin yadcuuhu nabiy sala allahu alayh ali wasalam nabiga ugu yeeri jiray dalyadayn faqaala waxa uu yihi magaciisa khirbaaqa la dhihi jiray magaciisa dulyadayn naaneystiisa khirbaaqa marka magaciisu ahaa alkhirbaaq laakin bishimaaleyn waxa weeyaan eh, nin kalo ahaa isaga saasuu xaafid taxqiijiyey qaala waxau yidhi marka riwaayana waxay leedahay gacmihiisa way dheerdheeraayeen saasuu u yidhi dulyadayn nabiga eh, ayaa loo dhihi jiray fa qaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi anasiita ma hilmaantay am amase qusirat salaadii waa la gaadiyey faqaala waxa uu yidhi lam ansa ma aanan hilmaamin walam tuqsar lamana gaabinin muxuu ka wadaa marka nebiga fima adunnu waay saan anigu uhaysto ay ujeedaa nebiga caleyhi salaatu salaam mana hilmaamin mana gaabinin saan aniga uhaysto waay nebiga uhaysto caleyhi salaatu wasalaam oo ilaa haddii kale waxayba noqonaysaa beena ma nebigana been waa ka macsuum inuu been la imaado marka waxaa weya meesha uu taqdiir unbaa ku jira fima adunnu saan aniga uhaysto sida aan u malaynayn u haysto qaala waxau yihi dulyadayn balaa inaanadan hilmaamin oon la gaabinin iska dhaafee waa la hilmaama ma waa la jaabin qadna balaa qadna siita waad hilmaamtay yani wuxuu mar haddii uu nebigu yidhi maba gaabinin salaaddii lama gaabinin mar hadduu yidhi de hilmaan un inuu jiro ogaada marka saa darteed uu yidhi marka bala nasiita waa hilmaamtay waad iloobey fasallaa ragcateyni laba ragcoo tukaday nabiga uma salama wasalaama nuqsada laba ragco uu ku daray uma salama wasalaama nuqsada uma kabara markaa waa kibaarto allah akbar buu yihi fasajada mila sujuudihi soo ma jeedad marka fasallaa ragcatayni buu tukaday uma salama assalaamu calaykum waraxmat buu yihi uma kabara waa kibaarto allahu akbar uu yihi fasajada waa sujuuday mila sujuudihi sujuudiisa oo kale oo maswala mid ka dheer uma rafaca ra-sahu madaxiisa kor usoo qaada fakabara waa kibaartay uma wadaca ra-sahu madaxiisau dhigay dhulka fakabara allahu akbar buu yihi fasajada midla sujuudihi ayuu sujuuday omas adwala midka dheer uma rafaca ra-sahu madaxiisa oo kor yeelay wakabara allahu akbar buu yiri muttafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariyi wafii riwaayati limuslimi riwaaya muslim usugnaatay salaata alcasri bay leedahay waliabi daauud abu daauud riwaayo usugnaatay faqaala waxa uu yihi nebiga asadaqadulyadeyn war dulyadeyn runba sheegay ayuu faawma u way ishaareen asxaabtii ey nacam haabay faawma u way ishaareen ey nacam marka ey nacamtan imaadiiba ku fasira faawma u way ishaareen ey nacam bay u ishaareen magaciisaas kor ugu qaadeen haabay hiya fi saxiixayni saxiixaynkay ku sugan tahay laakin bilafdi faqaaluu saxiixaynkaas ayay ku sugan tahay laakin bilafdi faqaaluu bay ugu sugan tahay oo maxo fa marka sadaqad ulyadayn uu yiri faqaaluu nacamay dhaheen marka qaalada laftirkeeda ishaaro iska noqon karta wafii riwaayatin lahu riwaayo usugnaatay abu daawuud walam yasjud nebiga ma sujuudin xataa yaqanahu llahu ilaa ilaahay u ka yaqiinsiiye dalik kaaga ma uunan sujuudin ilaa alla subxaana watacaala u ka yaqiinsiiyey oo wixii ka maqnaa iyo wixii kaleba ilaahay u yaqiinsiiyey kana ku darayna wacan cimraana bni xusaynin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama nabiga sallaa bihim waa tujiyey fasahaa waa sahwiyey fasajada sajdatayni laba sujuudeed buu sujuuday uma tashahada waa atexiyaaday uma markaa dabadeed sallama waa salaama noqsada rawaahu abu daawuud watirmidiy waxasanahu walxaakim wasaxaxahu riwaayadan dambe waa shaad isao zuuledayn laftirkeeday ku saabsan tahay laakiin atexyaaday kusoo dartay markuu nabiga atexyaadkii dhamaystay o salaama noqsaday ee u sujuuday sujuudi kasoo kacay labadii sujuudeed ayuu atexyaaday bay leedahay laba atexyaadu sameeyey ay leedahay hosheed marka xanafiyadaana qaadato saanoo kala yeesho laba jeeray atexyaada intay hal jeer assalaamu calaykum waraxmatullah yiraahdaan ay allahu akbar leeyihin laba ragcay laba sujuuday samaynayan adana atexyaaday markaas kadib assalaamu calaykum qisadan marka xadiidkan xadiisu zilyadayn xadiis aada u weyn culamo culamada qaarkoodna xadiidkan duruqdiisa iyo luqada ku jirto iyo masaa-isha caqaa ku jirto iyo usuulfiqiga ku jiro iyo musalaxa masaa-isha musalaxa ku jirto kitaabay ka alifeen waminman alafana waxaa kamida alxaafid alcalaa-i khaliil bnu kikaldi alcalaa-iyu shaykhu shuyuuhi alxaafid ibnu xajar shuyuukhdiisa sheekhooda alxaafid alcalaa-i baa khaliil ibni kiikaldi ayaa la yidhaha marka kitaab dhan oo ka alifo weyn mujalad bakma oo ka alifo wuxuu ku magacaabay nadmu lfaraa'id mima fii fawaaidi xadiii mima fii xadiidi dilyadayn min alfawaa'id laysa lahu matiil kitaabkaas waana madbuuc waa la daabacay daaro ibn ljawzi inay daabacdaan umalayna marka waxaa ibnu xajar laftirkiisa fatxulbaariga waa sheegay kitaabkaas inuu calaa kitaabkaa alifay sababkuu ku alifana waxay ahayd kitaabkan muntaqaha la yihah muntaqa akhbaarka naylul kitaabka uu sharxayo naylul waa sharax kitaabka uu sharxayo axaadiidta ee ibnu taymiya awowgiisa uu jamciyey oo abulbarakaat cabdisalaam uu jamciyey bulugulmaraamka waa ka yar weyn waa ka axaadiis badan yahay muntaqahaasoo wuxuu ku akrin jiray masjidul aqsa aqsaha qudusuu ku akrin jiray masjidul aqsa meel kale qudus buu ku akrin jiray xadiis dilyadeynu darsiga soo gaaray markaasu fawaaidii uu ka jamciyo kitaabkaas kitaabkaas marka culimadii hore aada cilmigoodan u badnaay baacoodana waa dheeray waqtigoodana ilaahay u barakeeyey cilmi nag nag nag nag laga siiyo keliya ma aysa aqooni waxaa la akrinaa axaadiista rasuulka waa caleyhi salaatu wasalaam marka axaadiista rasuulkana waxay u baahan yihiin in la iska taxqiijiyo sixadooda fiqhigooda in haddana duruqdooda la jamciyo sharaxooda culamaa laga fiiriyo hawl badanay u baahan tahay axaadiista isaga orod maa dadkeena hadda annaga waxay isaga bateen axaadiista waa isaga rooraan qofkii waxaa laga yaaba haddii la yiraha warka joog baabkan baabkaada ma aha waxaa laga yaaba inuu ogdad kuu qaada adigana naseexo inaa ujeediyaa laga yaaba marka ninkaan muxuu kaa ceshanaya isleeyahay in xoole wax kale laga ceshanayo isagiibaana loo danaynaya laakiin waagi hore dawlada dawladda islaamka markay jirtay dad tafaqudaa jiri jira dadka wax akrinaayo dad tafaqudo oo wax akriskooda arko ayaa jiri jira qofkii aan marka dadka lu goynayana waxaa la dhihi jira ka tag meeshan qofka dadka waxu faa-iidey karana waa laakiin de zaman walba un dadkiisa iska jooga cilmigu waa yaraaday waa loo jeeda laakiin isoo haddana yaraaday haddana haddii lagu sii daro ihmaal soo kama sii daro hadda nin yani hal xadiid intaasoo kitaab ka alifa ah waayo yaraaday haddauba jiraba laakiinse alaqali qofka waxaa la rabaa inuu culimmada warkooda soo akriyo markuu dad wax u akriyo oo kutubaha uu soo akriyo marka xadiidkan xadiid aada u weyn waayo waxaa laga qaadanaya masaa-isha usuulidiinka caqaaidkii ku saabsan laga qaato xakamida ambiyad inuu hilmaan ku banaan ambiyad ambiyada inuu hilmaami karaan hilmaamku inuu jaa-is ku yahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa hilmaamay laba ragco ku salaamo laqso marka hilmaam waa ku banaan masaa-isha kale marka abwaabta kale masalan waa duruqdii oo masaa-isha musalaxa waxay ku xirantaha duruqda oo la jamciyo hadda matalan xadiidkan cimraan waa shaad saliilkiisu waa cad yahay lana maxaa riwaayat ljamaaca ma ahayn sidan atixiyaad labaad fiqhiga hadda ku jira baabka annaga noogu noo muhiimsan hadda waa fiqhigee waxaa laga qaadanaya ko in sahwigu si kasta oo u bato in hal mar un loo sujuudayo hal yani sahwigu si kasta oo u bato in sujuudu sahwigu hal xaba un noqonayo laga sujuuda bis la samaynayo maxaa yeele nebiga hadda meeqo sahwi baa ku dhacday dhowr baa ku dhacday waa salaamo noqsaday salaantan waxay ahayd salaan sahwi ku timid xayaadkii dhexe markuu ku salaamo noqsaday sahwibay ku timid ko sahwi labaad waxau ahaay waa qibladii iyu ka jeestay markaas dadku kusoo jeestay salaadoona ku dhex jiraa mogta fii xukmi salaam ku jiraa nabiga caleyhi salaatu wasalaam bidaliil inuu salaad ku dhex jiro waxaa u daliila waa dhamaystira un salaadii sooma celinin mar labaad soo ma jeedi waxaa kaloo sahwigii kamida ah sidoo kale inuu hadlay nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee uu yidhi asadaqa dulyadayn salaadna laguma hadlo dhexdeeda laakiin salaada markau hadlaaya nebiga muxuu hadlay calaa asaas in salaadii u isaga salaadiisa inay taamay u tahay laakiin hadalku muxuu noqday sahwiy noqday saa daraadeed markii saa intaasoo sahwi ah nebigu mid kastaa sujuudan u sameynaa ma dhihin hal mar unba uga kaarsamo halkaa marka maxaa laga qaadanaa saawigu si kasta oo u bato sujuud inay mid ahaanayso waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidka sahwigu hadduu ziyaado yahay in bacda salaam la sujuudayo hadda nebiga bacda salaam buu sujuud waxaa kaloo laga qaadanaa asxaabta say u kala aqoon badnaaye u kala fadli badnaaye ay nebigu uheebeysay jireen abubakar iyo cumar waa ku dhici waayey inay yiraahdaan yaa rasuulallah salaada waxbaa kaa maqan laakiin dulyadeyna ilahay dadki marka sidoo kale uu ku bixiye waxaa kaloo laga qaadanaa sidoo kale hadalka qofka salaada dhexdeeda uu ku hadlo calaa wajhi nisyaan soo hilmaansan hadduu salaadii ku hadlo inaynan ka guraynin salaadiisa horena waa usoo maray masaladan oo kale maxaa yeele waa nahyi hadalka waa layska reebay nahyigu isaga markaas muraad lagama laha oo yacni shayga ma'muurka iyo shayga manhiga ah kan ma'muurka inaad adig keentaa lagu amray shayga laakiin lagaa reebay hala imaanin waa hakeelin waa macnihiis marka haddaad la timaado shay salaadi dhexdiisa lagaaga reebay jaahilnimo darteed ama hilmaan dartiis salaaddii makaa kaa burayso laakiin shaygii lagu amray haddaad hilmaanto ka waran shayga lagu amray rukuucdii aad waa waanaa la timaada haddii muddo kasoo wareegtana salaada inaad soo celin sababta ah waa maxay tan inaad keentaa lagu amray tanna waxaa lagu yihi hala imaanin nahyigu iyo waa kala duwan yihin marka xagga hilmaanka nisyaanka iyo jahliga ma'muurka iyo manhigu waa ku kala duwan yihiin xadiidkaana laga qaatay iyada laftirkeeda waxyaabaha kale marka xadiidka sidoo kale ku jira waxaa kamid a ah inay leedahay sujuud sahwigu takbiiraat lintiqaal sida xadiidkii horeba laga qaatay waxaa kaloo xadiidka laga qaatay sidoo kale dadkii laftirkoodii waay inkastoo riwaayada abu daawuud ay tafsirayso inaysan afka ka hadlin haddana laakiin riwaaya waxay leedahay faqaaluu midna fa ma o marka ilmahaaga ishaaradaas iyo waxaa inay salaada aysan ku gureynin haddii marka liajli islaaxi salaa loogu talagala salaada inuu islaamo waxyaabahaas oo dhanba marka xadiidka waa ku jiraan qawaacid marka usuula iyo kuwa tiro badan iyo iyo kuwa marka caqaaid soo gelaya iyo waxyaaba fara badan ayuu uga dhex hadlay kitaabkaasaa marka qofkii heli kara oo ugu laabanaya ariibkiisa xataa waa sharxay asmaada ku jirta waa sharxay xadiidka wax uga tegay ma jirto xadiidka xaafi alcalaa وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ana النبي صلى الله عليه ali wasalama sallaa bihim fasahaa waa sahwiye fasajada sajdatayni wa sujuuda uma tashahada marka waa isla qisadii hadda waay laftiga xadiidkan cimraan yani markuu salaamo noqsado assalaamu calaykum waraxmatullah asalamu calaykum waraxmatullahi ee uu sujuuday sujuud sahwigii la yimid ayuu taxyaad sameeyey ayuu leeyahay xadiidka uma salama waa salaamo noqsaday markaa kadib wasalaamu calaykum rawaahu abu daawuud watirmidiy waxasanahu alxaakim wasaxaab riwaayadan marka waa shaad tirmidi xasanun gariibun buu yiri isnaadku waa saxiix laakiin uma tashahada ereygan waa shaad weeye waxaana la gooni noqday ashcaf bnu cabdilmalik alxumraani nin aan asaga ahayn ma sheegin inta kale ruwaada ah ma aysa sheegin uma tashahadadan dambe ma ayna sheegin ashcaf bnu cabdilmalik alxumraani ashcaf ibn cabdilmalik alxumraani ayaa la gooni noqday iqo weeyaan isaga ashcafkan waa iqo laakiin jamaaco ka tiro badanaan sheegin ereygan xadiidkana makrajkiis waa mid maxaa la dhahaa marka taas oo kale shaad wamuqaabiluhu waxa kasoo horjeeda maxay noqonaya almaxfuud wamuqaabiluhu lmaxfuud marka riwaayada maxfuudka ah atixiyaadkan labaad diideysa wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yihi idaa shaka axadukum midkiin haddii uu shakay fii salaatihi salaadiisa falam yadri aanu ogaanin kam sallaa imisoo tukaday ahalaatan saddex am arbacan mise afaroo tukaday falyatrax ha tuuro ashaka shakiga ha tuuro walyabni ha dhiso calaa mastayqana wuxuu hubsaday walyabni ha dhiso salaadiisa calaa maa kii korkiisa ha ku dhiso istayqana marka aada ku shakisay saddex ama afar maxaa yaqiinsantaha adiga saddexdaa yaqiinsantaha afartaa shakiga ku jira waxaad is tiri ma ragcadii saddexaad miyaa mida eh, ragcadii saddexaad maad maraysaa mase midii afaraad saddexdaa la hubaa iyada qabso marka tirada ziyaadada iyada marka waa ka tegeysaa taasaa ku shaki bixi karta culamada markaa meeshaan xadiidka dambaansa ku sharxay uma markaa dabadeed ysjud ha sujuudo sajudatayni laba sujuudood qabla an yusalima intuu salaamo noqsanin kahor tanna marka maxaa laga qaadanaya haddaad ku shakiso mma saddex ragcaa mase afar ragcood maxaa samaynaysaa tirada yar qaadaa lagu yihi tirada yar qaada macnaheedna hal xaba tuur waa macnaheeda mogta nuqsaana marka meesha jirta sooma sujuuddu marka sahwigu hadduu nuqsaan yahay maxaan dhahnay qabla salaam saa fain kaana hadii uu yahay fain kaana marka qofku labun bay noqona hadday salaada salaad rubaaciyo tahay saddex mase afaruu ku shakiyey saddex uu kasoo qaaday ka waran hadduu markii hore afar maraayo marka oo sida saxdaa ay afar ay ahayd xag alle ay afar ka ahayd ila ilaahay waa ogiyey moogta marka midaan ragcadan dambe uu ku da sujuudi iyo ragcadan dambe maxay noqona marka fain kaana haddii uu ahaa sallaa mid tukada khamsan shan haduu tukaday shan haddii uu tukayo shafacna lahu tiro dhaban ayy shafacna labadan sujuudood tiro dhaban ah ayay ka dhigayaan lahu isaga ayay u ahaanayaan shafacna lahu shafacna labadan sujuudood sujuudu sahwgaani tiro dhaban ayaa lahu isaga usugnaanayo salaatahu salaadiisa ay ka dhigaysaa shafacna salaatahu salaadiisa ayay shafci ka dhigayan labada sujuudo shafacna lahu waa u dhabanaynayaan isaga dhabanay uga dhigayaan salaata salaadiisa uga dhigaya marka maxaa laga wadaa meeshaan shafacna lahu salaatahu waxaa macnaheedu uu yahay saddex ragco ama afar ragcaa ku shakisa tiradii yareedaad kusoo qaada saddexdii ahayd ragcaad la timid adiga soo maaha haddii markii hore aad ragcadi ugu dambeyso afaraad marayso maxaa marka ay noqonaysa inaad shan ragca tukatay sooma shan baad tukatay sujuudu sahwigan marka aada la imaanayso dambe lix ayuu kaaga dhigaa labadan sujuudeed labada sujuudu sahwigan waxay ka dhigan tahay ragcay ka dhigan tahay bos marka ragca hadday ka dhigan tahay maxay noqonay marka waxay isku noqonayaan dhabana isku noqonayan tiro dhaban shan baa la joogay sujuuddan aada ku dartay lix ay kaaga dhigay lix marka hadday noqoto lix iyo afar waxay waxay wadaagaan shafcigaas kaanamaa yani salaada rubaaciyada in shafci laga rabo ayuu xadiidka ku moodsiina kaanamaa salaada rubaaciyada maadaama rubaaciya afar tiro dhabana ay tahay marka haddii sahwi ou imaado sujuudahani wixii waxay kaaga dhigayaan tiro marka aan isdheerayn tirada isdheeraa lagu diidaa manaha meeshashafacna lahu salaatahu shafacna lahu way u dhabanaynayaan oo dhaban bay ka dhigayaan salaatahu salaadiisa oo haddaad afa salaadii afar ragca ay ahayd casri matalan ahayd markaad midda saddexaad marayso midda afaraad markaad maraysa waxaa istiri salaada aad midii saddexaadaad maray ragcadii saddexaad mase midii afaraad saddexaa ka dhig lagu yidhi istaag ragca ku darta shan sooma noqonaysa marka fii nafsi lmri waa shan shanay noqonaysaa shan hadday noqoto sujuud sahw gadaal kala imaa waa lagu yiri sujuuddaani salaadii tirada isdheereyd ay waxay kaaga dhigay shafci kaanamaa marka mar haddii sahwi oo imaanayo shafci hayimi saas waay marka macnaha meesha wain kaana haddii uu ahaa sallaa mid tukada tamaaman salaadiisa hadday tamaam ahayd oo saddex ba uu joogay soo qaadba ixtimaalkii kalea raajix noqo yani waxay ahayd ragcadii u dambaysaad maraya midii afaraad ma midii saddexaad adoo maraya waxaa istiri wartan ma midii saddexaad masoo midii afaraad saddexaad kasoo qaaday waa istaagtay ragcaa la timid salaadaada waa ku sax soomaa marka afar ragcaa tukatay sujuuddan marka maxay noqona markaas kaanataa labada sujuudeed waxay ahaadaan waxay ahaanayaan tarkiiman sambooreyn lishaydaani shaydaan ay u ahaanayaan shaydaankiisan dullayn u ahaana inuusan booreyn yani kaanama sunkiisa in carada lagu jiiday shaydaankii marka waswaaska iyo sababta u ahaa ayaysan dullo ku tahay marka adigu laba unbaad ka dhexaysaa imaa salaadaada inay taam kuu noqoto shaydaankina aada caro isaga dhufato iyo imaa inaysa salaadaada ziyaado ay timaado ziyaadadaasna sujuudda ay qabto oo dhib aysan xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa shakiga rasuululahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaa tukaday falamaa sallama marku salaamo noqsaday qiila lahu waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow axadasa fi salaati salaada dhexdeedama waxaa kusoo dariyey shay-un shay qaala waxau yidhi wamaa daalika oo waa maxay taagaas qaaluu waxay yidhahdeen sallayta kadaa sallayta waa tukatay kadaa waxaas ayaa tukatay qaala waxau yihi yani shan ragcaa tukatay dheh shan buu tukatay qaala waxau yidhi fatanaa fatanaa waa laabay rijlayhi labadiisa lugoodu laabay wastaqbala alqiblata qiblada ayuu qaabilay sajada sajdateyni laba sujuudood buu sujuuday uma salama waa salaamo noqsay uma aqbala calayna waa nasoo qaabilay biwajhihi wejigiisuu nagu soo qaabilay faqaala waxa uu yihi inahu low xadaa inahu shanii low xadaa haddii uu soo dariyey fi salaati salaada dhexdeeda shay-un shay anba'tukum bihi waan idin khabrayaa waa idin sheegaya walaakin luu noqoya inamaa ana inamaa wax kale ma ahni ana anigu basharun bashar ayaana ansaa waan iloobaya kamaa tansawna saad idinka u iloobeysaan ya inamaa ana basharun ansaa kamaa tansawna inamaa ana inamaa ana basharun milukum nusakha waa kala duduwanta ansaa waan iloobaya kamaa tansawna sida aad u iloobeysaan o kale marka e, nebiga sida dadka wax u iloobaan u ilooba laakin wixii hadday ku saabsan yihiin wax marka waxyiga iyo wax lamida ku saabsan de waa lagu baraarujina faidaa nasiitu haddii aan iloobo fadakiruuni iyo ogeys iyo xasuusiya waidaa shaka axadukum midkiin haddii u shakiy fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda falyataxara ha ku dadaalo asawaaba sawaabka ha ku dadaalo sawaabku marka muxuu noqonaya sawaabku yaqiinta u noqonaya wixi aada yaqiinsan tahay culimmada marka midaana isku khilaafeen oo qaar waxay leeyihiin sawaabku yaqiinta waxay noqonaysaa waxa adiga maladaadu meesha uu badan yahay saddex iyo afaraa ha ku shakisa maladaadu haddii afar u badanta afarta ku socay kuleeyahay qaar culamada kamida ah jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihiin malada maahane mar walba waxaa la hubaa waa tirada yar marka labadaas masla ay culamada qabaan waidaa shaka hadduu shakiya axadukum midkiin fii salaatii salaadiisa falyataxara ha ku dadaalo asawaaba sawaabka falyutima ha dhamaystira falyutima calayhi falyutima ha taam yeelo calayhi sawaabka korkiisa ha ku taam yeelo sida yaqiinta ah korkeeda ha ku taam yeelo salaadiisa uma markaa dabadeed ysjuda sujuud sajdateyni laba sujuudood muttafaqun calayhi wa fii lilbukhaariyi riwaayo bukhaari usugnaatay falyutima ha taameela uma markaa dabadeed yusalimha salaamo noqsada uma markaa dabadeed ysjud ha sujuudo marka waxay ka markaa sujuudi waa ka dambeynaysaa marka sujuudi sahwi aa ka dambeynaya bacdisalaam walimuslimin muslim waxaa usugnaada ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sajada sajdatay sahwi sahwiga labadii sajdatay sahwi sahwiga labadiisii sujuudood buu sujuuday bacda salaami salaamti kadib iwal kalaami iyo hadalka ka bacdi isadan de waxay ku noqonaysaa marka eh, ayb riwaayadan marka muslim baa wariyey ama xadiidkii dulyadeyn bay u noqone ama midkan kan bay u noqone ama midka dulyadeyn ana nabiya sal llahu alayh ali wasalam nabiga sajada wuu sujuuday sajdatay sajdatay sahwi sahwiga labadiisa sujuudood bacda salaami salaamta ka bacdi walkalaami iyo kalaam walimuslimin waliaxmed axmed waxaa usugnaaday abi daawuud iyo abi daawuud wanasaa iyo nasaa min xadiidi cabdillahi bni jacfarin marfuucan man shaka fii salaatihi qofkii salaadiisa ku shakiyo falyasjud ha sujuudo sajdatayni laba sujuudood bacdamaa yusalimu marku salaamo noqsanayo ka gadaal ibnu khuseyma ibnu khuseyma saxiixin riwaayadan marka waa daciif iyada oo sanadka dacfi baa ku sugan inkastoo axmed shaakir rijaashiisa uu tawfiiqiyey laakiinse marka xadiidka rijaashiisa dacfi baa ku jiro usbuuca dambaana marka cilada iyo waxaa marka dacfiga sheegi doonaa insha allahu tacala bilah tawfiiq sal alla sala ala